baan u malaynaya ruuxii su-aasha soo qoray yacani wax weeyaan laa as'alu cibaadii can hayrii aniga cid aan ahayn wax ka warsan maayo ee anigaa toos codsigooda u weydiinayo uga qaadayo way maanaa cid kaloo macnaha wax way aan weydiinayaa ma jiraan macnahaasa laga wada ayib safxada laba boqol iyo afar iyo toban kitaabkan haysto markaynu maraynay maya safxada laba boqol iyo toban markaynu maraynay meeshaa waxaynu nidhi kitaabkayga saqadkii ku jiray oo macnaha ka go'naa ayaa wuxuu ahaa xadiidkii imaamku markuu keenay kulluhum can rasuuli illahi sal lla lay slam annahu qaal yanzil allahu kula leylati ila asamaai addunya xiina yabqa hulusu leyli alakhiir fayaquulu man yas'alunii faman yas'alunii fa ucطiyah man yadcuunii faastajiiba lah man yastakfirunii faakfir lah intaa markuu sheegay buu wuxuu ka dambaysiiyey kutubka kay kuma taallo laakiin kutubta kale ku taalla falidalika kaanuu yufadiluuna salaata aakhiri اlleyli cala awalihi jumladaan rabo jumladaa wa jumladaasi waxa uu leeyahay xaafid ibnu xajar calayh raxmat ullah xadiidka ka mid ma ahay waa mudraj waa mudraj macnaha waxaa laga wadaa raawigaa ku daray weliba wuxuu leeyahy ibni xaj waxaa siyaadiyey zuhri baa idraajiyey buu leehy zuhri yani sida fatxiga mujalladka saddexaad safxada soddon iyo kow ku qoran asheikh alalbani caleyh raxmat ullah isaguna sidoo kaleu leeyahay wuxuu leeyahay aldaahir ana qowlahu falidalika kaanuu mudrajatun fi lxadiid buu leeyahy min bacdi ruwaatihi walacalahu dahabi ah, waxaan dhihi laha walacalahu zuhri dheh Ah, ruwaadda qaarkood baa idraajiyey oo ku daray inuu zuhri yahay baanan laga yaabaa buu leeyahy waana sidaas uu u sheegayo zuhri weeyaan hadalkaasina wuxuu ku yaallaa irwaaga mujaladka labaad safxada boqol iyo sagaashan iyo lix marka jumladaasi waa jumla mudraja jumlo macnaha xadiiska uu macnaha raawigu ku siyaadiyey wey falidalika kaanuu yufadiluuna salaata aakhiri اlleyli calaa awalihi intaasaa mudraj ah qaala wuxuu yidhi imaamku ahbaranaa abu muxamedin ilmakhladi alxasan ibnu axmed nin iqaawy qala wuxuu yidhi xadaanaa abulcabaas yacni athaqafi moxamed ibnu isxaaq alxaafid qala wuxuu yidhi xadaanaa mujaahid ibnu muusa nin xaafid awey waxaa tawhiiqiyay nasaa abu xaatimna wuxuu yihi maxaluhu sidqu waalfadl ibnu sahlin a xadaanaa mujaahid ibnu muusa iyo walfadl ibnu sahlin labadaasaa noo warramay buui isaguna waa nin xaafid ah nasaa-i iyo keyrkiibaa tawhiiqiyey qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa yaziid ibnu haaruun alxaafid qaala wuxuu yihi xadaanaa shariik ibnu cabdillaahi way alqaadi ah, fi xifdi shay can abi isxaaqin abu isxaaq wuxuu ka warinayaa abu isxaaq wuxuu ka warinaya abu isxaaq ibn sabiici camr ibn cabdillaah can alaqar waa abu muslim min annahu isagu shahida wuxuu markhaati kacay calaa abi hurayrata wa abaa saciidin abu saciid iyo abuu hureyre korkooda wuxuu ka markhaati kacay ku markhaati kacay annahumaa iyagu shahidaa inay marag fureen calaa rasuulillahi sal lay sl rasuulka korkiisay ku markhaati fureen annahu isagu qaala inuu yidhi nebigu sal alla lay slam idaa goorti kaana uu ahaado huluhu lleyli habeenka huludkii markuu ahaado nasala waxaa degaya tabaaraka nasala wuu degayaa tabaaraka wa tacaala alle ayaa degaya tabaaraka khayrkiisuu badnaa wa tacaalaa sarreeye ila asamaa'i samadii xaggeedu usoo degayaa samadii addunyaa ee ugu sokaysay samooyinka fa qaala markaasaa alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala alaa hooyaaye hal min mustakfirin min dembi dhaaf weydiisanaya ma jiraa yukfar la dhaafee lahu isaga ayb hal min saa'ilin yuqfar ama yuqfar haddaad tidhaahdo jawaab ka dhigtan oo heli karta ama yuqfara fa yuqfara la dhaafo lahu isaga markaa loo dhaafo hal min saa'ilin ma jiraa saa'ilkaasoo yuctaa la siiyo su'lahu su-aashiisa la siiyo hal min mustakfirin mid dembidhaaf dalbaya ma jiraa oo kaasoo yuqfaru loo dhaafo lahu isaga hal min saa'ilin mid wax weydiisanaya ma jiraa kaasoo yuctaa la siiyo su'lahu codsigiisa iyo aashiisa la siiyo alaahoy hal min taa'ibin mid toobad keenaya ma jira kaasoo yutaabu calayhi laga toobad aqbalo xadiidkaas waxaa soo saaray alimaamu muslim min ariiqi can abi saciidin wa abi hurayra laakiin wax yarbaa kaga gedisan alfaadan hadda meesha inoogu qoran idaa kaana hulusu lleyl buu hadda inoo qoray riwaayada muslimse waxa weeye hulusu lleyli alwal ayb alfaadda yukfar lahu iyo yuctaa su'lahu iyo yuhaabu calayhina iyadana muslim ma laha ayb haddana mar labaad buu abu hurayre ka wariyey muslim caleyh raxmat ullah lafdi ah idaa madaa shatru lleyli aw hulutaahu kuma jirta markaana lafdiga ah alaa hal min taa'ibin yutaabu calayh ziyaadaad baa riwaayaadka mid walba waxoogaa ziyaadaaday leeleedahay alfaadda oo isku khilaafsan tahay laakiin xadiidka asalkiisa waxaa wariyey alimaamu muslim caleyh raxmatullah waxaa kaloo isagana soo saaray abu cawaana iyo tayaalisi waxaa ka wariyey sidoo kale tayaalisi bayhaqi waxaa kaloo soo saaray alimaamu axmed caleyh raxmatullah xadiidka sanadkiisu waa sugan yahay xadiidka macnaa maadaama muslimo uu soo saaray macnaha ayib xadiidka marka ku saabsan ha ah, soo degidda allah subxaana wa tacaala thuluthu leylka inuu soo degayo waa xadiid mutawaatir ah imaamkuna turuqdiisii wuu inoo keenay ilaa toban wax ku dhow saxaabada ah ayuu ka soo uroorinayaa xadiidku marka waa xadiid mutawaatir ah oo xadiidka yacni mutawaatirka macnawiga ah ayuu ka mid yahay waxaana sheegay xadiidku inuu mutawaatir yahay alimaam ibn cabdilbar fi اtamhiid shaykhu lislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah fii kitaabihi sharxu xadiid nusuul xadiidkan kitaab gooniya uu ka alifay baa jiro uu ku sharxay sida alimaamu daara qutni caleyhi raxmat ullah isaguba u leeyahay kitaabu nusuul buu isaguna leeyahay oo sifatu nusuul iyo axaadiisteedii uun macnaha wax wey uu ka alifay isaguna waa matbuuc wey waa yaallaan marka sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah kitaabkiisaasu isaguna ku sheegay xadiidku inuu mutawaatir yahay waxaa isaguna sheegay inuu mutawaatir yahay alimaamu adahabi fii isagana fi lculuw ibnu lqayim fii sawaaciq almursala isaguna wuxuu ku sheegay inuu mutawaatir yahay asheikh alalbani caleyh raxmatullah fii cadadin min kutubihi sida maalan saxiixu aladab mufradka iyo keyrkiiba wuxuu ku sheegay xadiidku inuu mutawaatir yahay xadiidu nusuul marka waa xadiid mutawaatir ah sida muxadisiintaasi ay marayaan mutawaatirku marka waa xadiid aan sugnaantiisa hadal la gelin karin wa sugnaantiisa dhanka hubuudka xataa mutakalimiinta iyo kuwan caqlaaniyiinta iyo muctazilada iyo xadiidka mutawaatirka ah yacnii hadal ma gelin karaan xagga sugnaantiisa iyo xujaysigiisa laakiin meeshay hadalka ka gelinayaan waa kan soo marnay oo sidaasoo kale markuu xadiidka ay uga samraan inay sanadkiisa iyo sugnaantiisa ka hadlaan hadday taa ka quustaan oo geli waayaan markaa kadib waxay aadayaan xadiidka macnihiisa inay markaa taxriifiyaan marka xadiisku waa xadiid mutawaatira meel laga mara ma leh qaal imaamku wuxuu uhi xadaana alustaad abu mansuur ibnu xamshaad moxamed ibnu cabdillahi baa la yidhahda qaala wuxuu uhi xadaanaa abu caliyin ismaaciil ibnu muxamedin asafaar waxaa tawhiiqiyey alimaamu daaraqutni qala wuxu uhi xadaanaa abu caliyin ismaaciil ibnu muxamedin asafaar bibaqdaada buu noogu warramay qala wuxuu uhi xadaanaa abu mansuur abu mansuurka waxaa la yidhahdaa axmed ibnu mansuur kunyada uu caanka ku yahayna abu bakar waay waxaa tawhiiqiyey alimaamu daara iyo abu xaatim qala wuxu uhi xadaanaa abu mansuur alramaadi baa noo warramay qaala wuxuu ihi xadaanaa cabdurazaq ibnu hamaam alsancaani wey saaxibu lmusanaf imaamkii yamaneed wey qaala wuxuu uhi anba'anaa macmar ibnu rashid alasdi can suhayl ibni abi saalix waa iqa mashhuur ah can abiihi abu saalixin asamaan yani waxaa laga sheegaa nuskhadaas uu aabbihii ka warinayo suhayl ibnu abi saalix can abiihi abu saalixin asamaan azayaad ayaa wax laga sheegaa can abi hurayrata waxaa uu ka warinayaa abu hurayre qaala inuu yidhi qaala rasuululahi sal alay slam rasuulku wuxuu yidhi yanzilu waxaa degaya allahu alle ayaa soo dega tacaalaa korahayay fii kulli leylatin habeen kastuu soo degaa ila asamaa'i samadii xaggeedu u soo degaa samadii addunyaa samooyinka ugu sokaysay fa yaquulu markaasaa wuxuu yidhahdaa ana anigu almeliku baan baanahay boqorka wax iska leh waa aniga ana anigu almeliku baan ahay boqorka wax iska leh alaatan saddex goor buu dhahaya anaa kownkan iska leh man yas'alunii yaa wax i weydiistoo fa uctiyahu aan siiyaa man yadcuunii yaa i baryaa oo fa astajiiba aan ajiibaa lahu isaga aan ajiibaa man yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiistoo fa akfira aan dhaafaa lahu isaga falaa yazaalu ka zuuli maayo kadalika sidaa yacnii inuu yahay ka zuuli maayo xataa yatluca ilaa uu ka dhasho alfajru ilaa fajrku ka dhasho ilaa waagu ka baryo wey macnaha saas weeyaan riwaayo waxaynu soo marnay haddaad xusuusantihiin odhanaysa xataa taluca ashamsu soo xusuusan maysaan xataa tatluca ashamsu riwaayadaa odhanaysa xataa tatluca ashamsu waa riwaayo shaada waay waa riwaaya shaadda waay shaadka waa nooc min anwaaci daciif weeye waxaana sheegaya alxaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah riwaayadaasi inay shaadda tahay maxaa yeele riwaayaadka dhammaantood waxay isku waafaqeen xataa yatluca alfajru iyo xataa yanfajira alfajru adiga fajarka ayay ku ekeeyeen nusuulka ama riwaayada tuluucu yani subxi yani qoraxda soo bixitaankeeda ku xidhaysaa iyadu waa daciifo riwaayaadkii badnaabay khilaafsan tahay waa shaadda wey macnaha ibnu xajar caleyh raxmatulah siduu fatxiga ku sheegay ayb amaa tan hadda aan kor joogno falaa yazaalu kadalika xataa yaluca alfajru waxaa wariyey muslim baa wariyey can abi hurayra laakiin alfaadda waxbaa kaga yaro kala gedisan baabu salaati lleil buu ku soo saaray ziyaado ayuu leeyahay xiina yumdi xiina yamdi huluthu lleyli alwal lafdiga ana almeliku ana almeliku alaaantaa ma leh alaaantaa ma uusan warinin saas macnaha waxaa kaloo soo saaray alimaamu tirmidi calayhi raxmatullahi baa soo saaray wuxuuna yidhi xadiidun xasanun saxiix buu isaguna yidhi saas mana waa marka waa sugan yaha lafdiganna isaguna waa sugan yahay qaala wuxuu yidhi imaamku samictu waxaan maqlay alustaada ayaan maqlay abaa mansuurin ahaa calaa ihri hada alxadiidi xadiidkan gadaashiisa aladii xadiidkaasoo amlaahu uu yeedhiyey calaynaa korkanaga uu noo yeedhiyey yaquulu isagoo le baan maqlay su'ila waxaa la weydiiyey abu xaniifata canhu xadiidkan xaggiisa wax laga weydiiyey ustaad abu mansuur waa ninkaan hadda soo marnay oo sheekhiisa ah macnaa abu mansuur moxamed ibni cabdillaahi ibni xamshaad wey macnaha ayaan maqlay buu yidhi calaa iri hada alxadiidi xadiidkan raadkiisa raadka korkiisa yacni xadiidkan gadaashiisa wa xadiidkan gadaashiisa alladii xadiidkaasoo amlaahu u yeedhiyey calaynaa korkanaga wuu noo yeedhiyey xadiidka markuu noo yeedhiyey kadib isagoo yaquulu isagoo le baan maqlay su-ila waxaa la weydiiyey abu xaniifata ayaa la weydiiyey alimaam abu xaniifa annucmaan canhu xadiidkaa xaggiisa wax laga weydiiyey fa qaala markaasaa wuxuu yidhi yanzilu alla waa degayaa bilaa kayfin bilaa kayfin naclamhu way macanaa kayfiye aan garanayno iyadoo aanaan ku xidhaynin baanu nusuulka sugaynaa way macanaa yanzilu bilaa kayfin naclamhu Ah, saas wey macnaha ayib hadalkaas waxaa lagu soo guuriyey sharxul yani waxa weeye fiqhul akbarka fiqhul akbarka sharxiisa abu xaniife loo tiiriyo oo uu sharxay mulla cali qaari uu sharxay ayaa lagu soo guuriyey hadalkaas abu xaniifa laakiin alfiqhu lakbar abu xaniifa ma leeyahay yacnii in badan waxay sugayaan inuusan lahayn isbada loo tiirinaya inaysan saxayn bay sugayaan muxaqiqiinta qaarkood ayib wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen culimmada qaarkood waxay yidhahdeen yanzilu alla wuu degayaa nusuulan soo degid oo yaliiqu u qalanta birububiyatihi rabbinimadiisa u qalanta alla subxaanahu wa lahaanshihiisa kownkan uu leeyahay iyo tilmaanaantiisa uu sifaatulkamaal ku tilmaaman yahay nusuul u qalma oo u dhigma subxaana wa haddii la yidhaahdo kayfiyo kayfiye waxba ka garan maynayo laakiin waxaanu leenahay waa nusuul ilaahay u qalma subxana wa tacaala cadamadiisa iyo weynankiisa iyo u qalma kamaalka alla u qalma subxana wa tacala ayib bilaa kayfin kayfiye la'aan kayfiyeyn la-aan bilaa kayfin ay takyiifin annagoon kayfiyeynaynin oo kayfiye mucayan ah iyo qaab mucayana ah u samaynayn min hayri an yakuuna isagoo uusan ahayn nusuuluhu soo degiddiisu mila nusuuli lkhalqi khalqiga soo degiddiisa mid la mida aynan ahayn waxaan haddana hubnaa oon qiraynaa wey in soo degidda rabbi uu rasuulkiisu u sheegay inaynan midda khalqigoo kale ahayn oo ta khalqiga maxaa lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa meel inuu ka tago meel kala tago meeshuu ka tegay banneeyo meeshuu tegay buuxiyo sifaadkaasaa lagu yaqaanaa sifaadkii kuwii khalqiga lagu yaqaanay iyo nusuulkii khalqiga lagu yaqaanay tan ilaahay aan u sugayna ma aha waa ka gedisan tahay taana waxaan u cuskanaynaa aayaddaynu soo marnay laysa ka milihi shayun waay ah, laysa ka milihi shay ay laysa ka nusuulihi shay-un waay saasay ka dhigantay ilaahay soo degiddiisa wax la mid ah iyo soo degid u eg ama la midii ma ay jirto khalqiga meeshaa dhig marka min hayri an yakuuna iyadoo aysan ahaanin nusuuluhu soo degiddiisu midla lkhalqi khalqiga soo degiddiisa mid la mid ah bitakhallii mila nusuulilkhalqi soo degidda khalqiga mid la mid ah bitaxallii ay kusoo deg bitakhallii ay ku soo degayaan khalqigu yacni waxa weeyaan soo bannayn muxuu idin qorayaa tajalliga waa khalad bitakhalli waay bitakhalli yacni waxa weeyaan soo bannayn watamalli iyo buuxin saas way macnaa attakhalli waxa weeyaan meesha inaad bannayso waay aada ka tegayso tamalliguna waxa weeyaan meeshaad tagtay inaad buuxiso waay saas way macnaa waa taan hadda gaallayna wey macnaha ayb bitamallii yacni waxa weeyaan nusuulka khalqigu ka hadlaya midla nusuuli lkhalqi oo kale maaha khalqiga degiddiisoo kale maaha oo khalqiga degiddiisu muxuu yahay bitakhallii bannayn meeshuu ka degay oo ka tegay uu banneeyo watamalii iyo buuxin meeshii uu tagay uu buuxiyo saas way macna limaada liannahu alle jalla jalaaluhu eh munazahun wuxuu ka nasahan yahay an takuuna inay ahaato sifaatuhu sifaatkiisu mila sifaati alkhalqi khalqiga sifaatkiisa tu la mid ah inay sifaatkiisu noqdaan buu ilahay ka nasahaya subxana wa tacala ay sifa min sifaatihi inay sifaatka khalqiga ay la mid noqoto alla waa ka nasahaya oo laysa ka midli shay wey macnaha ayib marka bitakhali iyo bitamali iyo wuxuu tilmaamayaa waa arrin kayfiyadii sifada waa kaan soo sheegnay kayfiyadii sifaday ku saabsan tahay lama farageliyo horaanu soo sheegnay oo lama yidhaahdo meeshaa laysma weydiiyo allah hadduu soo degayo samada soko u soo degayo meeshuu ka yani waxa weye carshiga korkiisii ma soo bannaynaya somaynaa soo sheegi ayib meeshii uu yimid oo samada soko ahay lafteeda ma buuxinayaayo sidii khalqiga buuxintiisoo kale ma buuxinaya waxa weeyaan waa sifada kayfiyadeediiyo la dhex galay wey sifada kayfiyadeeda in la dhexgalana waa khalad soo ma ayib waxaan soo nidhi yacni waxaa iyadana khalada in la yidhaahdo alla subxaanahu wa tacaala markuu soo dego carshigiisii iyo samaawaadkii kalee lixda ahaa ma ka kor marayaan in laysweydiiyaaba khaladaba leanna waxa weye asxaabu rasuuli llahi sal alla alay wasalam markuu nebigu xadiidka u sheegay mayna weydiinin haddayna weydiinin yasacunaa maa wasicahum wixii saxaabada u waasac noqday baa innagana waasac inoo ah laakiin waxaan sugaynaa sida uu sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullahi mar su-aasha la weydiiyey uu ka jawaabayey alla subxaana wa tacaala wax makhluuqiisa oo ka sara mari ma jira buuri leanna sifatu lfawqiya iyo sifatu lculuwi baa ku tusaysa wax khalqigiisa oo ilahay ka sara mari inuusan jirin subxana wa tacala taasi waa mid waxaa la mida su-aasha in laysweydiiyo oo la yidhaahdo oo alle markuu samada soke uu yimaado samada soke miyuu ku tiirsan yahayoo ma u baahan yahay taana waxa weeyaan ilaahay waxaa qatcan ah khalqigiisa wuxuu u baahan yahay inaysan jirin taana waa qaci iyadan waxaa kaloo su-aal kaleeto iyadana khalada in laysweydiiyo kayfiyadii dhexgeliddeeda in la yidhaahdo oo caalamku waa kala gedisan yahay thuluthu leylka caalamku mid baa habeen ku jira midka kale maalin buu ku jira mid bay fiid u tahay midbaa ulululeydka ku jira midbaa nisfuleyl ku jira marka soo meeshaa kama imaanayso mar walba ilan caalamka qayb ka mida ululeyl ku jirta mar walba inuu samada soo ka joogo kama dhalanayso marka taana waxaan leenahay waxaanaan ka hadlaynoo dhan ee su-aalahaasi ka imaanayaan waa markii arrinta loo fiiriyo khalqiga sifaadkiisa laakiin markii khaaliqa sifatiisa loo fiiriyo su-aalahan oo dhan meesha waa ka baxaya oo waxay imaanaysaa waxa weeyaan waalkayfu hayru macquul ama alkayfu majhuul bay imaanaysaa lama yaqaan kayfiyadan taata su-aalahaasi ka imaanayaan xidh wey macnaha hasku gelin saxaabadii waa ka aamuseen salafkii waa ka aamuseen sideedaa ku daa saa ku aqbaloo ku qaado waxa weeye waxaad tidhaahdaa yani waxa weeye kullu min cindi rabbina a yani wاlraasiquuna fi اlcilmi yaquuluuna aamanaa bihi duubduubkaasaan ku rumaynay kullu min cindi rabbina intaa haddaad tilaabo dhaafto hal tilaabo haddaad hore u dhaafto god baad ku dhici god baad ku dhici waxba waxaasoo dhan hasii geli waxaad tidhaahdaa allahu tabaaraka wa tacaala yanzilu kayfa yashaa wamataa shaa kayfa yashaa wamataa shaa intaa ka badan haddaad ku darayso waxaad tidhaahdaa nusuulan yaliiqu bijalaalihi tabaaraka wa tacaala laa yushbihu nuzuula almakhluuqiin bas taa ku gaabiyo macnaha ayib munazahun way alla subxaana wa tacaala mid ka nasahan an takuuna inay ahaato sifaatuhu midla sifaati alkhalqi kamaa kaana siduu u ahaaba munazahan mid ka nasahan an takuuna kamaa kaana siduu u yahayba munazahan mid ka nasahan an takuuna inay ahaato daatuhu daatadiisu midla daati lmakhluuqiina makhluuqiinta daatadoodoo kale inay noqoto adiga marnaba qalbigaagu ma ku soo dhacayaa ilaahay daatadiisa iyo daatada khalqigu inay shabahaan maya qaطcan go'naan shaki la'aan ilaahay subxaana wa tacaala daatadiisu daatada khalqigiisa ma shabbahda mar hadday daatadii sidaa tahay sifaduna waa taabicatun lidaat saas sifadu xukunka daataday qaadanaysa oo daatada ilaahay maadaama ay ka gedisan tahay daatada makhluuqaadka sifaadkiisuna waxay ka gedisan yihiin sifaadka makhluuqaadka lianna waxa weeye sifadu mar walba waxay qaadataa cidda loo tiiriyo ee loo idaafeeyo ayay qaadataa qaabkiisa iyo sida u yaalla kayfiyada sifadu waaba saas saas macana ama sifaatu afcaal ha noqoto ama sifatu daat ha noqoto sifaatu alkhabariya ha noqoto wa ila akhirihi macnaha sidaas weyan maxaa yeelay ma jirto sifo iska mutlaqoon cidna u idaafaysnayn ilaahay looma sugin subxana wa tacaala sifo aan cidna u tiirsanaynoo iska sii daysan oo xaggana loo saari karo xaggana loo saari karo kolba dhankii loo jiidaah ilaahay ma sheeganin subxana wa tacala alla wuxuu sheegtay sifaad u idaafaysan isaga u idaafaysan sifada markii loo idaafeeyo shayga loo idaafeeyey bay kayfiyadii lagu yaqaanay qaadanaysa haddaan kayfiyadiisa la aqooninna ayadana lama yaqaano oo maalan kama soo qaada wanagii hadda koor ku miaalin haddii la yidhaahdo yadulfiil iyo yadulqit ama yadulhirra maxaad ka fahmaysa adiga gacanta maroodiga iyo jeeniga bisadda haddii lagu dhaho ilaan gacanteedu waa jeeniga hore soo yad iyo yad ma ah markii lagu yidhaahdo yad aan cidna u idaafaysnayn wax qalbigaaga ku soo dhici kara ma jiro yadba xaggeed u waddaa aydidu waa fara badan tahaye yadeed ka wadaa su-aashaasaa imaanaysa markii lagu yidhahdo yadulfiil marka lagu dhaho maroodiga gacantiisa markuu lagu dhaho ayaa waxaa kuu soo baxaysa kayfiyadiiba marka helaysa gacanta laga hadlaya waa tii maroodig soo ma markaad tidhaahdo yadul insaan insaanka gacantiisa markaad tidhaahdo gacanta laga hadlaya alila waa tii insaanka taqaanay baad leedahay soo ma jeeda yadul hirraa lagu leeyay bisadda gacanteeda oo laga wada jeeniga hore waad garan markaa qaabkay u taallay iyo bisad baa markaa sifadii aaday markii lagu yidhaahdo yadullaah ma kayfiye aan naqaanaa jirta maya daatadii maadaama aan la garanaynin sifadiina waa inay daatada raacdo iyadana ay noqoto hayru macquula soo ma jeedid marka waxa weye ilaahay sifaad ku sheegtay waa sifaadu isagu isu idaafeeyey maadaama isagu isu idaafeeyena daatadiisa oo aan daatada khalqiga u arkayn bay tabac u yihiin sifaadkiisu sidaas way macanaha ayib fa majii'uhu buu yidhi sheekhu marka imaanshaha ilaah iyo wa ityaanuhu iyo wa nusuuluhu saddexduba calaa xasabi maa yaliiqu si u qalanta weeye alle bisifaatihi sifaatkiisa u qalan calaa xasbi maa yaliiqu bisifaatihi yaani waxa weeyaan sida kolba u qalanta weeye rabbi subxaanahu wa tacaala sifaatkiisa u qalanta min hayri tashbiihin ayadoon lagu shabihin ta wa kayfin wa takyiifin wa wahayri takyiif iyo iyadoon la kayfiyeeninoo kayfiye la yaqaano aan loo samaynin laakiin kayfiye way leedahay kayfiyadiisa waa majhuula saynu soo marnay macnaha ayib wa qaala alimaamu wuxuu yidhi abu bakrin moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma fii kitaabihi tawxiid wuxuu ku yidhi kitaabu tawxiid waa yani waxa weyaan waa mabuuc waa la waad heli kartaan macnaha ayb alladii kitaabkaasoo sannafahu uu sanifay uu alifay oo wasamictu aan waxaan oo wasamictu aan maqlay min xaafidihi wiilku awoga ka ahaana aan ka maqlay abi taahirin ahaa xaafidkaasi raximahu llahu allah u naxariiste min xafiidihim yuu mise xaafidihim min xaamilihim maya xaamilihi maaha min xaafidihi waa xaafidihi min xaafidihi min xaafidihi way xaafidkana waxaa laga wadaa bimacnaa xafiidihi xafiidii oo macnaha waxa wiilku awowga u ahaa way macnaha maxaa yeele waynagii soo marnay oynu soo markaan ka hadlaynay mu'alifka mashaa'ikhdiisii iyo culimmadii wax ka qaatay markaynu ka hadlaynay waxaynu soo sheegnay inay ka mid yihiin mashaa'ikhdiisa moxamed ibnu fadlin ibnu moxamed ibnu isxaaq abu taahir oo macnaha waxa weeye uu awow u yahay moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma ayaa awow u ah kitaabka kitaabu tawxiid qaybo ka mida oo uu soo guurinayo wuxuu ka warinayaa can ariiqi xafiidi ibni khusayma oo macnaha waxa weeyaan moxamed ibni fadliya macnaha ayib marka xafiid ka dhiga ama xaafid xaafid buu ii qoray aniga ayib dabcadan kalena waxaa ku taalla middan abulyamiin almansuuri waxaa ku taalla iyadana min xafiidihi abi aahir min xafiidihi taydana min xaafidihi baa ku taalla waa saas macnaha ayib wuxuu yidhi wasamictu waxaan maql wasamictu waan maqlay buu yihi min xaafidihi ama xafiidihi wiilku awowga ka ahaabaan wiilku awowga u ahaabaan ka maqlay abi taahirin ahaa xafiidkaasi moxamed ibni fadlin ibni moxamed ibni isxaaq ibni khusayma raximahu llahu tacaala allah naxariiste baabu dikri ahbaarin buu yidhi wa qaala alimaam qaaladii macnaha waxa weeyaan maquululqowlkeedii wey muxuu yidhi wuxuu yidhi baabu dikri ahbaarin saasay macnaha wa alimaamu abu wuxuu yidhi moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma fii kitaabi tawxiid wuxuu yidhi alladii kitaabkaasoo sannafahu uu alifay oo wa samictuhu aan ka maqlay kitaabka laftiisa min xaafidihi aan ka maqlay abi taahirin ahaa wuxuu ku yidhi raximahu llahu tacaala ee wuxuu kitaabkaa dhexdiisa ku yidhi baabu dikri ahbaarin wuxuu baab u yahay axaadiis sheegitaankeed axaadiistaasoo haabitatin haabitati sanadi sanadkeedu uu sugan yahay axaadiistaasoo rawaahaa ay wariyeen culamaau lxijaazi xijaaz culimadeedu ay wariyeen waalciraaqi iyo ciraaq culimadeedu ay wariyeen axaadiistaasoo fii nusuuli rabbi rabbiga soo degiddiisa ku saabsan ila asamaa'i dunyaa samada soko uuu soo degayo kulla leylatin habeen kasta uuu soo degayo min hayri sifati kayfiyati nusuul soo degidda qaabkeeda sifayn aan sifaynayno iyadoo ayna la jirin wey macnaa ah. sifayn macnaa waxa weeyaan min hayri sifatin sifati kayfiyati nusuul ama min hayri sifatin sifayn la'aan kayfiyata nusuuli la sifeeyo iyadoo ah, aan kayfiyada soo degidda la sifaynayn oo la tilmaamaynin wey manaa oo qaabkaa iyo qaabkaa iyo qaabkaa la odhanayn laga aamusay manaa ayb min hayri sifati kayfiyati nusuul soo degidda kayfiyadeeda kayfiyadaa sifadeeda sifadaa la'aanteed yani waxa way sifadaa yani la'aanteed iyo sheegid sheegid la'aanteed manaa anagoon sheegaynin wey manaa maca ihbaati nusuuli soo degidda sugiddeeda lala qabo soo degidda waa sugaynaa laakiin soo degidda kayfiyadeeda ma sifaynayno saas macana maca ihbaati nusuuli soo degidda sugiddeeda lala qabo fa nashhadu waxaanu qiraynaa buu yidhi shahaadata muqirin mid qiraya shahaadadii bilisaanihi carabkiisa ku qiraya fa nashhadu waxaanu marag furaynaa shahaadata muqirin mid qiraya marag furkii bilisaanihi carabkiisa ku qiraya musadiqin rumaynaya biqalbihi qalbigiisana ka rumaynaya mustayqinin yaqiinsan oo huba bimaa fii haadihi alakhbaari axaadiistan dhexdeeda waxa ku sugan oo min dikri nusuuli soo digidda sheegiddeeda min hayri an nasifa annagoon sifaynin oon tilmaamin alkayfiyata kayfiyada annagoon tilmaamayn maxaa yeelay lianna nebiyanaa nebiganna nebiganagii muxamedan ahaa sal alla lay wasalam lam yasif muuna tilmaaminoo ma sifaynin lanaa annaga kayfiyata nusuuli khaaliqinaa allahana abuurtay soo degiddiisa soo degiddaasi kayfiyada iyo qaabkay u taallo nooma tilmaamin nebiganagii muxamed ahaa salawatu rabbi wasalamu calayh ila samaa'i uu soo degayo samadii addunyaa ee ugu sokaysay samooyinka macnaha waxa weeyaan waa baab wey markuu axaadiista nusuulka uu doonayo inuu sheego buu tarjamadan hor dhigay alimaam ibnu khusayma iyo sidoo kaleeto rag yacni e, fuqahaau lmuxadisiin la yidhahdo uu ka mid yahay caadadoodaa waxay tahay markay kutubta alifayaan xugumkiisa uu nusuusta soo socda isagu ka qaadanayo wuxuu gelinayaa baabkuu dhex dhigayaa saas way macnaa alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah saxiixiisa soo lama yidhaahdo fiqhu lbukhaari fii taraajumihi bukhaari fiqhigiisu wuxuu dhigay taraajumta dhexdeeduu dhigay yacni siduu qabo iyo masalada siduu dooranaya tarjamada ayuu kusl ku salaynayaa kadibna wixii adilo ahaa iyo wixii aathaar ahaa iyo wixii axaadiisaha ku keenaya alimaam ibnu khusayme caleyh ullahi raggaasuu ka mid yahayo baabka warkuu keeno wuxuu sheegayaa sida isagu uu qabo iyo madhabkiisa iyo ikhtiyaarkiisuu sheegaya markaasuu nusuustii keenaya macnaha saas macnaha marka wuxuu yidhi baabu dikri akhbaarin axaadiis sheegiddeed buu baabu yahay haabitati sanadi axaadiistaasoo sanadkeedu sugan yahay axaadiistaa waa kaan soo sheegnayoo waa mutawaatir wey macnaha axaadiistaasoo rawaahu ay wariyee rawaaha ay wariyeen culamaau lxijaazi waalciraaq fii nusuuli rabbi ay ku wariyeen ama ama axaadiistaasoo fii nusuuli rabbi ahaatay ila asamaa'i dunyaa ugu soo degaya kulla leylati min hayri sifati kayfiyati nuzuul maca ihbaati nuzuul fanashhadu waxaan qiranaa buui marka shahaadata muqirin mid qiraya qiraalkii bilisaanihi carabkiisa ku qiraya afka waa ka qiranaa iyo carabka musadiqin rumaynaya biqalbihi qalbigiisana ka rumaynaya oo qalbigiisana shaki uusan ku jirin mustayqinin yaqiinsan oo huba mutayaqin mudii qore waa isku mid wey isku macno wey mutayaqinin ama mustayqinin yaqiinsan bimaa shayga fii hadihi alakhbaari axaadiistan dhexdeeda ku sugan oo min dikri nusuuli soo degidda sheegiddeeda ah taasaan yaqiinsan yihin yacni waxa weeye carabkana waa ka qiraynaa qalbigana waa ka rumaynaynaa yaqiin aan shaki ku jirinna waa u qaadanayna wey macna ayib min ayri an nasifa annagoon sifaynaynin alkayfiyata qaabka sifadaasi u taallo maxaa yeele lianna nabiyana nebigana muxameda sal alay wasalam lam yasif muusan sifaynin lana annaga kayfiyata nusuuli khaaliqina allahana abuurtay soo degiddiisa kayfiyadeediiyo qaabka u taallo noo muusan tilmaamin ila asamaa'i uu soo degayo addunyaa ee ugu sokaysa samooyinka wa aclamanaa wuxuuna ogeysiiyey nebi moxamed sal lay wasalam annahu alle yanzilu inuu soo degayo inuu soo degayo unbuu na ogeysiiyoo noo sheegay na baray laakiin kayf nama barin u fiirso wixii loo sheegayna waa qaataan wixii aan loo sheeginna waa ka gaabsadaan sidaasay selafku kala dhaxleen ridwaanullahi calayh wallaahu alle caza haalib ahaa wajalla weynaaye wallaa wuxuu tawallisiiyey nebiyahu nebigiisa wuxuu tawallisiiyoo u xil saaray bayaana ma shay caddaynti shaygaasoo bilmuslimiina muslimiinta ay ku sugan tahay alxaajatu baahi ilayhi shaygaa loo baahdo oo min amri diinihim diintooda amarkeeda ah nebiga ilaahay wuxuu u xil saaray bayaana maa bilmuslimiina ilayhi alxaaja waxoogaa hadalku waa siiradaba marsan yahi waxa weeye bayaana maa shay caddayntii shaygaasoo xaajatu baahasho ilayhi isaga loo baahdaayo bilmuslimiina ay ku sugan tahay baahi loo baahdo shay baahidiisa iyo u baahashadiisa muslimiinta ay ku suganta oo muslimiintu u baahan yihiin shaygaa caddayntiisa nebigaa loo xilsaaray oo rabbigii u xilsaaray shaygaasoo maxay ah min amri diinihim diintooda arrinkeeda ah nebigaa loo xilsaaray salawatu rabbi waslamu calayh ayib wallaahu alla caza wajalla ee wallaa wuxuu tawallasiye u xil saaray nebiyahu nebigii sal lla lay waslam bayaana maa shay caddayntii shaygaasoo bilmuslimiina muslimiinta ay ku sugan tahay alxaajatu baahida ilayhi shaygaa loo baahdo shaygaasoo min amri diinihim diintooda arrinkii amr amarkeeda ka mid ah min amri diinihim diintooda arrinkeeda ka mid ah ayib haddii marka nebiga loo xil saaray wixii muslimiintu baahi u qabaan oo diintooda inuu u caddayo markuu ummadda wax u caddaynayana nebigu uu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi alla wuu soo degaa caddayntii nebiguna intaasay ku ekaatay soo intuu nebigu caddayntiisu ku ekaatay inuu lagu ekaado maaha ilaan intaa wax ka sii dheer haddii caddaynteeda aan u baahan nahay nebi maxamed baa caddayn lahaa soo ma intaa wax ka sii badan iyo kayfiyada iyo haddii caddayntooda maanta loo baahan yahay nebigu waa caddayn lahaa salawaatu rabbi waslamu caleyh isagaa loo xil saaray wixii ummaddu u baahan tahay inuu caddeeyo saas macanaa alla u xil saaray ayib wa kaana aclama alkhalqi birabbihi tabaaraka wa tacala khalqiga rabbigii isagaa ugu yaqaanay nebi maxamed sal lla alay waslam wa kaana ansaxa alumma ummaddiisana isagaa ugu nasiixo badnaa oo ula khayr jeclaa ayib wa kaana asdaqa annaas dadkana isaga ugu run badnaa wa kaana afsaxahum salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadkana isagaa ugu fasixsanaa intaasuu kulansaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaa isagoo kulansaday wax ummaddu u baahnayd nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu u sheegi waayo miyay dhici karta kaana aclama alkhalqi oo wax khalqiga cilmi ay hayaan khaasatan dadka khalqiga yacni dadku cilmi ay hayaan nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kama qarsoonaadeen soo ma leanna isagaa ugu cilmi badnaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh taa waa dhanka ta labaad weeye ummaddiisa isagaa dadka ula khayr jeclaa oo inay khayr iyo cilmiyo waxay u baahan yihiin helaan ugu dadaal badnaayoo ugu jeclaa salawatu rabbi waslamu caleyh saas daraaddeed waxay ummaddu u baahan tahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma dhici karto inuu ka qariyo leanna markaasi naasix noqon maayo sooma naasix ma noqonayo waxaad u baahan tahay ruux kuu diiday oo isaguna hayo markaasi naasix kuma ah mar hadduu ansaxu lkhalqi ahaa waxba kama qarin soo ma asdaqa annaasi mar hadduu ahayo dadka ugu run badnaana been sheegi maayo inuu yidhaahdo allaa soo degaya warkaasina uu been noqdo ma dhici karta oo ujeeddadu ay tahay alla amarkiisaa soo degaya naxariistiisaa soo degaya malaguu soo diraybaa soo degaya ayadoo saa laga wado inuu afka ku ballaadhiyo oo yidhaahdo allah soo degaya soo warku been noqon maayo warku been buu noqonaya maxaa yeelay yanzilu allaahu waxay ku caddahay alle inuu laftiisa soo degaya isagoo nebigu saa u cabbiray haddana haddaad tidhaahdo maya saa muusan ka wadina wuxuu ka waday amar ilaahay baa soo degaya ama naxariistaa soo degaysa ama malaguu soo diraa soo degaya macnaheedu waxa weeyaan nebigu dadka been buu u sheegay wey dadka been buu u sheegay anaa saxaya wey been buu u sheego waxbuu ka qariyey wixii anaa caddaynaya saasay ka dhigantaha macnaha ayib wakadalika waxaa la mida ah, ansaxu lkhalqi buu nabigu aha salawatu rabbi wasalaamu calayh wa afsaxa annaasina uu aha afsax annaas dadka isagaa ugu fasixsanaa oo nebigu sal lla alay waslam bayaanka iyo caddaynta nin ku yani ku gaari kara ma jiro nebi moxamed salawatu rabbi waslamu caleyh fasaaxada nebi maxamed uu ku gudan kari waayey yanzilu amru rabbikum ama yanzilu malakun min malaa'ikati rabbi ama yanzilu raxmatun min raxmati rabbi fasaaxada uu ku gudan waayey ee adugu intaad dib ka timaaddo aada u faseexaynayso khalqigeed leedahay maya fasaaxadii nebi maxamed ka tegay anaa dhammaystiraya ma wax dhici karaa maya ah, tacbiir wax la cabiro nebi maxamed salawaatu rabbi wasalam aley cid kaga faseexsani ma jirin yanzilu rabbunaa hadduu yidhi ama yanzilu allaahu hadduu yidhi sidaasay xaqiiqo ku tahay faseexadana sidaasay ku tahay in markaasi amar iyo naxariis iyo halkaa lala aadaayo waa fasaaxa xumo nebigioo lagu tirin lagu tuhmayo wey fasaaxo xumo lagu tuhmayo ninka marka sifaadka noocan oo kaleeta intay macnahooda ka leexiya meel kale la aadayay afar mid ka miduu tuhunsan yahay inuu cilmigii nebiga tuhunsan yahay waa kow inuu tuhunsan yahay nebiga runtiisii tuhunsan yahay waa laba inuu tuhunsan yahay naseexadii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh inuu tuhunsan yahay fasaaxadii nebiga sal lla alay slam afartaa mid ka miduu tuhunsan yahay afarta kii la tuhmana waa kufri afarta kii aad tidhaahdo nebiga waa lagaga sitayna gaalnimay keeni oo nin gadaal ka yimid oo wadaad ah baa ummadda u faseexaynahayo nebi maxamed u dhaama waa kufri asagaa ilaahay ka yaqaana waa kufri tii la maraba gaalni bay keenaysa macna saas weyaan sidaa mar hadday tahay sidaa nebi maxamed ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh masalada meel loo dhaafi ma jirta wey macnaha fa naxnu annagu buuhi marka musadiquuna kuwa rumaynaya weeye bimaa shay baannu rumaynaynaa fii haadihi alakhbaari axaadiistan ku sugan oo min dikri nuzuuli soo degidda sheegiddeeda ah taasaan rumaynayna hayra mutakalifiina kuwa aan isku kalifaynin xaal aanu nahay linnusuuli soo degidda bisifati alkayfiyati linnusuuli soo degidda dhexdeeda isku kallifi mayno bisifati alkayfiyati kayfiyada qaabkeedii isku kallifi mayno iskuba dhibi maynaba mdin qoryaalka hayra mutakalifiina miya في هذه الأخبار من ذلك النزول غير متكلم بصفة الكيفية صح ومعها غائلين حقوقتنا سمسو آه. فنحن قائلون مصدقون آه فنحن قائلون مصدقون إيه مقراني واسمد لك فنحن قائلون مصدقون واسكمد طيب hayra mutakallifiina annagoon isku kallifaynin linnusuuli soo degiddaas dhexdeeda ama darteed bisifati alkayfiyati kayfiyada sifadaasi ay leedahay isku kallifi mayno isku dhibi mayno ayib id cilladu wax weye waxaanaan isugu kalifaynin cilladeedu wax weeye sababteedu annabiyu nebigu sal lla lay wasalam lam yasif muuna sifaynin lanaa annaga muusan noo sifaynin kayfiyata nusuuli soo degidda qaabkeediiyo kayfiyadeeda nooma sifaynin nebi moxamed salawatu rabbi waslamu caleyh hadduusan noo sifayn xageen ka raadinayna w marka inaanu halkaa kaga hadhno wey ayb qala imamku wuxuu ihi ahbarana alxaakimu abu cabdillahi alxaafidu qala wuxu uhi xadaana abu muxamedin asaydalaaniyu ayb qala wuxuu ihi xadaana caliy ibnu xusayn ibnu junayd waa saduuqun iqa qala wuxuu ihi xadaana axmed ibnu saalix almasri xaafidkii iqada ahaa wey qala wuxu uhi xadaanaa ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahbin almasri waa isaguna waxa weeya imaamkii yani waxa weeye xaafidka haw qaala wuxuu ihi amba'naa waxaa noo warramay makhramatu bnu bukayrin baa noo warramay can abiihi aabbihi buu nooga warramay mahramatu bnu bukayr waa mahramatu bnu bukayr ibnu cabdillaahi ibnu lashaj almakhzuumi wey can abiihi aabbihi buu ka warinaya ayb ah, dariiqaas makhramatu bnu bukayr can abiihi makhramatu bnu bukayr waxaa tawhiiqinaya axmed baa tawhiiqinaya waa hiqu leh laakiin wuxuu leeyahay lam yasmac min abiihi shay-an aabbihii waxba muusan ka maqlin haddana aabbihii buu ka warinaya mulaaxadadaas yani waxa weeyaan waa inaan mulaaxadayno markaynu xadiis ka hadlayno waynu tilmaami doonaa insha allah tacala makhramatu bnu bukayr aabbihii waxba muusan ka maqal buu ley imaam axmed caleyh raxmat abu xaatimna wuxuu leeyahy waa saalix alxadiid nasaaina wuxuu hi laysa bihi ba'sun ayib halkaas markuu ku ekeeyey buu haddana dariiq kale inoo leexiyey xaaun wey macnaha taxwiilo wey wa ahbaranaa waxaa noo warramay buu ihi imaamku alxaakimu baa noo warramay abu cabdillahi wey qaala wuxuu uhi xadaanaa moxamed bnu yacquub alasam waa iqa isagana wallafdu lafdiguna lahu isagu u sugnaaday dariiqii horeyaa iyuu ka warinaya mu'alifku ya xaakim buu ka warinaya soo ma dariiqan dambena xaakim buu ka warinaya xaakim baa marka laba sheekh leh soo ma sheekh waa moxamed ibnu yacquub asamkan waa sheekhna waa dariiqii hore midkii ku jiray abu moxamedin asaydalaani wey soo ma lafdigan soo socda marka ma lafdigii uu xadiiska ku wariyey baa moxamed ibnu yacquubin asamba mise waa lafdiguu ku wariyey abu moxamedin asaydalaani uu kaga wariyey xaakim wuu inoo kale sheego wuxuu idhi wallafdu lafdigan hadda aan soo wadana lahu isagu u sugnaaday lafdiga abu muxamedin asaydalaani wuu khilaafsan yahay lafdigan soo socda saas manaa marba haddii lagu yidhahdo wallafdu lahu ninka kale lafdigiisa iyo qaabka xadiiska uu ku wariyey noocan waa ka gadahi marka waxbaa isku khilaafsan marka saas w maana wallafdu lahu qaala wuxuu yidhi xadaanaa ibraahim ibnu munqid alkhawlaani dahabi wuxuu leeyahay kana iqatan qala wuxuu yihi xadaanaa ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahb can makhramata bnu bukayr can abiihi labada dariiq marka waxay isugu imaanayaan cabdullahi ibnu wahb bay isugu imaanayaan can makhramata bni bukayrin can abiihi qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay moxamed ibnu munkadir baan maqlay yazcumu isagoo sheegaya annahu isagu samica inuu maqlay umma salamata umma salama isagoo inuu maqlay isagoo sheegaya zawja nebiy nebiga xaaskiisa sal alay slam yazcumudaas yazcumu inta badan waxaa loo isticmaalaa yascuuda inta badan waxaa loo isticmaalaa hadal waxoogaa aada bushisantahay hadal aada bushisan tahay baa loo isticmaala laakiin luqadda carabiga waxay ku timid yazcumu iyadoo bimacnaa qaalo oo kale ah oo hadal aadan bushisanayn waa loo isticmaali karaa saas maana ayib sida maalan eh, sibaweyhi iyo khaliil ibnu axmed iyo culimmada yani luqadu ay ihbaatinayaan saas macana wazacma alkhaliil baa lagu dhihi zacmalka bimacnaa wuu sheegay baa laga wada ee wuxuu sheegtay oo dursan tahay ma aha maxamed ibnu munkadir marka ma aha yascumu yascumudaasi inuu yacni la yaro dursan yahay ma ahe bimacnaa qaalo oo kale ka dhigan dhigantah yascumu isagoo sheegayaan maqlay annahu isagu samica inuu maqlay umma salamata inuu maqlay zawja nebi nebiga xaaskiisa ah sal lla lay slam taquulu isagoo leh iyadoo leh iyadoo leh nicma alyawmu maalin baa nicmo maalinkii baa nicmo lahaaday yowma maalin wey maalinkaas yanzilu uu soo degaya allahu alle tacaala korahay fiihi maalinkaa dhexdiisa ila asamaa'i addunyaa samada soka uu soo degayo qaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen wa ayu yowmin maalinkee wey maalinkaasi nicmada leh ee alle uu samada soko u soo degayo umu salamoy waa maalinkee qaalad waxay tidhi yowmu carafa wey ama yowma carafa waa maalinta carafa weyan bay tihi maalinta carafa ayib xadiidkaas marka ku saabsan soo degidda allah subxaana wa tacaala maalinta carafo inuu soo degaya ah waxaa soo saaray alimaamu daara qutni fi nuzuul buu ku soo saaray laba ariiq buu ku wariyey labada ariiqba waxay isugu imaanayaan acmash can abi saalix can ummi salama mawquufan laalakaa'i baa isagana soo saaray dariiqa hadda aan sheegnay wuu ku wariyey isagoo mawquuf ah isaga oo marfuucana wuu wariyey isaga oo marfuuca wuu wariyey laakiin isagoo marfuuca dariiqiisu saxiix ma aha oo waa dacfi baa ku jira laba nin baa ku jiraoo marwaan ibnu isxaaq nin la yidhaahdo oon la garanaynin iyo cabaas ibnu yaziid baa ku jira yacni waxa weeye labadooduba waa laba nin oo majaahiil awe marka dariiqa marfuuca ee xadiidka umu salama laalakaayi uu ku keenay waa dariiq daciifa waay min xayu asanad laakiin xadiidku isagoo mawquuf ah calaa ummi salama buu sugan yahay see buu ku sugan yahay wuxuu ku sugan yahay dariiqa aynu sheegnay ee daara qutni uu nusuulka ku soo saaray laalakaa'ina sidoo kale uu soo saaray dariiqaasi waa ariiq rijaashiisu kulligood ay hiqaad yihiin waxaa uun ku jira tadliiskii acmash unbaa ku jira oo can ku wariyey isagana waxaa inoo kabaya ariiqan hadda uu mu'alifku ku wariyey oo macnaha can ibni wahbin can makhramata bni bukayrin can abiihi can muxamed ibni munkadir can ummi salama ariiqanna hal ciluu leeyahay cillada uu leeyahay waxa weeyaan ninka la yidhaahdo makhramata bnu bukayrinkaasi aabbihii muusan ka maqlin sidaas daraaddeed inqitaac baa ku jira soo ma ariiq munqatico inqitaac ku jiro iyo ariiq tadliis ku jiro labadaa ariiq marka la isu goyo way isxoojinayaan sidaas daraaddeed buu xadiidku isagoo mawquuf ummu salamo ku ah buu sugan yahay ayib aan fiirinna marka yowmu carafa allaa soo dega ma wax ra'yi laga keeni karaa ma wax ijtihaad lagu keeni karaa ijtihaad ma geli karo mar hadduusan ijtihaad geli karin waxaan leenahay marka lahu xukmu rafci xadiidku waa marfuucun xukman limaada lianna umu salaba duu sugnaaday isagoo mawquuf ku ah waxaan caqli iyo ra'yi lagu keeni karinna uu yahay oo ijtihaad geli karin waa waxay muxadisiintu waa axaadiistay muxadisiintu u yaqaanaan yani waxa wey marfuucun xukman xadiidku saasuu ku asaxaya marka xadiidku waa asaxaya weliba waxaa u markhaati kacaya xadiidku isagoo min xadiidi jaabir bni cabdillaahi ah xadiidka jaabir bni cabdillahi ma aqaano inaad xusuusantihiin kitaabkaygu waa laba boqol iyo afar iyo toban buu ku qoran yahay ibn abi cabdillahi distiwaa'i can abi zubayr can jaabir ana rasuula allahi sal lay slam qaal ina cashiyata carafata yanzil allahu fiihi ila asamaai addunya soo ma artan ayib fayubaahi biahli اlardi ahla الsama wayaqulu اnduruu ila cibaadii shuchan gubran daaxiin xadiiskaa soomaynaan soo mare lafdigaasaa u markhaati kacaya lafdigaasi isagana hal cilaa lagu sheegay soo ma cilladaynu ku sheegnay yaa xusuusta ya abu zubayrin maki baan ku sheegnay oo mudallisa soo ma cilladiisu intaasay noqotay marka dariiqaasina waa dariiq daciifaho abu zubayrin maki tadliiskiisibaa ku jira dacfigaasi shadiid ma ah soo ma marka xadiidkan caaisha oo dacfigiisu inuu xoog badnayn iyo umu salamo isagoo mawquuf ku ah oo lahu xukmu rafci markii laysu geeyo xadiidku saxiix buu noqonayaa isagoo marfuuca saas way macnaa waa xadiidka ku saabsan alla subxaana wa tacaala galabta carafa inuu soo degayo sidaas way macnaa waxaa weliba u markhaati kacaya riwaayada muslim min xadiidi caaisha inuu yaan u malaynaya ayib ah, maya ah, min xadiidi jaabir inuu yaan malanaya riwaayada muslim waxay leedahay maa min yawmin akar min an yuctiqa allahu fiihi cabda min annaar min yawmi carafa wainahu layadnu uma yubaahi bihim almalaa'ika fayaqulu ma araada haulaa lafdiga muslim isagu yanzil ma ahee waxa weeye yadnu wuu soo dhowaanaya galabta carafa alla wuu soo dhowaanaya lafdiga jaabire hadda aynu sheegnay raggii wariyey iyo midda yani waxa weeye umu salamana waxay yidhaahdeen yanzil marka yadnu dunuwiguna waa sifo nuzuulkuna waa sifadi sifatu nuzuul iyo sifatu dunuwi soo dhowaanta macnaha waawe saas macana adiga almuhim warka murtidiisa yacni sheekh albani caleyh raxmat ullah wuxuu kaga hadlay daciifadana uu kaga hadlay sidoo kale saxiixadana meelo ka mid a ayuu kusoo arooriy laakiin murtida hadalku intaas murtida hadalka xadiidka inuu soo degayo allah subxaana wa tacaala yani waxa weeye yowma carafa waa xadiid sugan waa xadiid sugan warka murtidiisu waa intaa way macana ayib warawad waxay warisay caaishatu caaisha waxay warisay marka waa waa waa waa waa mar kale wey ilaan axaadiistaynu soo haynay waxay ka hadlaysay yanzilu allahu fii kulli leylatin xiina yabqa ulu leyli alakhiir baynu haynay soo maahay ayib tani marka waa ka gedisan tahayoo galabta carafana maalinta carafana alla subxaana wa tacaala waa soo degaa iyadana ayaduna waa mar kale ayib warawad waxay warisay caaishatu caaisha waxay waritay radia allahu canha can inabiy nebiga waxay ka warisay sal lay slam qaala inuu yidhi yanzilu allahu alla wuu soo degayaa tacaala korhaye fi nisfi kala barhka min shacbaana shacbaan kala barhkeeda shacbaan niskeed buu soo degayaa ila asamaa'i dunyaa samada soku u soo degaya leylan habeennimo ilaa aakhiri nnahaari ilaa maalinkaa niska aakhirkeeda laga gaadho oo min alhadi barri ah habeenkaas maalinta ka dambaysa ayaa min alhadi laga wadaa maalintaa ka dambaysa ilaa laga gaadho maalinkaa aakhirkiisa laga gaadho fa yuctiqu wuu xoraynayaa allah subxaana wa tacaala min annaari naarta xaggeeda wuxuu ka xoraynayaa bicadadi shacri maczi kalbin nimanka reer kalbi la yidhahdo riyahooda riyahaa timahooda timahaa tiro la-eg oo dad a buu ilaahay xoraynaya subxana wa tacala kalbigu waa reer macziguna waa waa riyahoodii wa fii riwaayati hanamna way kusoo aroortay adhigooda adhigaa dhogortiisa tiro la-eg oo reer kalbi maxaa reeraha lagaga maagay wa reer kalbi adhiley bay ahaan jireen waxaa loo maagay adhiley bay ahayd adhigii tabcan jira marka reerkaasi adhiga ay dhaqdaan oo dhan isku dar adhigaa timihiisa tira la-eg oo dad ah buu ilaahay maalinkaa naarta ka xoreeya saas maana ayib yaktubu wuu qoraa allah subxaana wa tacaala alxaaja xaajiga wuu qoraa wa yunzilu wuu dejiyaa arsaaqa sanati wayuktabu miyidin mise wayatub yaktub sooma wayunzilu wuu dejiyaa allah subxaana wa tacaala arzaaqa sanati sanadka arsaaqdiisana wuu soo dejiyaa walaa yatruku kama tago axadan ruuxna ilaa xaal hafara uu u dhaafay lahu isaga mooye ama ilaa hadduu ka tago hafara uu u dhaafay lahu isaga ilaa xaal khafara uu u dhaafay lahu isaga uu dembi dhaafay mooye axad uu ka tegayo ma jiro isagoon u dembi dhaafay kulli dadka oo dhaafay ilaa mushrikan mid gaal a ah mooye gaaloobay aw amase qaatica raximin mid qaraaba goys ah. aw amase caaqan mid caaqo waalid yani caaqulwaalidiin ah aw amase mushaaxinan mid cuqdadlow ah mushaaxinka mushaaxinka waxaa laga wada waa ruuxa cuqdadlowga ah uun dadka qalbiga wax ugu haya waay intaa iyaga loo dhaafi maayo laakiin inta kale waa lo dhaafay waxaa lagu dabacatay mataqaan mushrikii iyo qaaticuraximkii iyo caaqkii iyo mushaaxinkii uurkutaalowgii intaasaa laisku dabxidhay kuwa iyaga loo dhaafi maayo ayib xadiidka caaisha marka hadda waa mas'ale kale nusuulka habeenkii waa xadiistii horey ahaye ee nidhi waa mutawaatir maalinta carafana xadiistii inoo dambaysay ba ahayd min xadiidi ummi salama iyo xadiidi jaabir soo maahayn oon isku xoojinay haddana waxa weeyaan bisha shacbaan habeenka niskeeda ah niskeeda ah oo kala barhkeeda ah habeenkaana wuu soo degaa xadiiskana taasuu ku saabsan yahy waa masale kale iyaduna macna ayib waa isla nusuulkii oo sifatu nusuul bay wada wataan laakiin waa kala duduwan yihi soo ma ayib xadiidkan isagana hadal badan baa marka ku jira xadiidkan waxaa soo saaray alimaamu tirmidi caleyh raxmat ullah ibnu maajahna wuu soo saaray alimaamu axmed baa isagana soo saaray laalakaa'i baa isagana soo saaray tirmidi markuu xadiidkan caaisho wariyey kadib wuxuu yidhi xadiidu caaishata laa nacrifuhu ila min hada alwajhi buuri wejigaa weji aan ahaynoo uu ku yimid ma garanayno buuri ayb min xadiidi alxajaaj xajaaj ibnu ardaa xadiidkiisii isagoo wejigaa unbuu ku soo arooray buui ayib wuxuu daba dhigay wa samictu muxamadan ayaan maqlay muxamadan yani bukhaari buu ka wada waa tirmidi ila sheekhiisii buu ahay wa samictu muxamadan yudacifu hada alxadiida bukhaari baan maqlay buu ihi xadiidkan isagoo daciifinaya wa qaala wuxuuna yidhi yaxya bna abi kaiir lam yasmac min curwa yaxya bna abi kaiir oo ruwaadda xadiiska ka mida curwo oo sheekhiisaa kamuusan maqal wاlxajaaj ibnu arطa'atana lam yasmac muusan ka maqlin min yaxya bni abi kaiir muusan ka maqlin xadiidka cilladiisu maxay tahay marka ya waa inqiaac laba meelood ah soo ma inqiaac baa ku jira yacni xajaajna kama maqli sheekhiisa ninka la yidhaahdo ninka la yidhahdo yaxya bn abi kaiirna curwe muusan ka maqlin labadaa meelood buu xadiisku ka kala go-an yaho munqatic weeye waa go-an yahay macnaha ayb xadiidku marka lafdiga ay tirmidi iyo ku wariyeen iyo ibnu maajah iyo ku soo saareen waa lafdiga ah caaisha radiallah canha waxay tihi faqadtu rasuula llahi sal ly slm leylatan habeen baa nebiga waayey sal lla alay waslam gogashiisuu ula jiifay bay gogashii ka weyey ayib fakharajtu faida huwa bilbaqiic markay weyday nebiga sal lla lay waslam ba malaha waxay istiri xaasaskiisii kaluu aaday bal raadiyo raad qaad bay istiri gurigiibay ka soo baxday way soo raadisay baqiic bay ugu timid baqiic waa meeshan hadda xabaalaha noqotay laakiin markaa waxay ahayd meel oo yacni xidh ah meel geedaley ah bay ahayd macnaha ayib meeshii markaan iyidba waxay tidhi nebigu markuu markaan u tegaybu wuxuu yidhi atakhaafi akunti takhaafiina an yaxiifa allahu calayki warasuuluhu caaisha waxaad ka baqaysay in ilaahay iyo rasuulkiisu ku dulmiyaan intaasaad ka baqaysa habeenkii adugu aada lahayd in inta lagaa guureeyo haweenay kale loo guureeyo oo ilaahay rasuulkiisa ku dulmiyaan miyaad ka baqaysa buu yidhi ayib markaasaa waxaa dhibi tiri yaa rasuul allah innii danantu annaka atayta bacda nisaa'ika waxba laysu qarin maayo rasuulka ilaahay waxaan mooday oon maleeyey inaad xaasaskaaga qaarkood soo aaday ayib markaasaa wuxuu dhibi tiri nebigu sal lla lay waslam ina allaha yanzilu laylat nisfi min shacbaan ila asamaa fayaqfiru liakara min cadadi shacri hanami kalbin halkaasuu xadisku so adan macnaha xadiidka marka bi tamaam markuu saa u dhammaystiran yahay riwaayada tirmidi iyo ibni maajah iyo ay wariyeen waa daciif waxaa daciifiyey bukhaari saad u aragtaan waxaa kaloo daciifiya sheikh اlalbani caleyh raxmat ullah daciifu tirmidi iyo daciif ibn maajah labadaba wuu ku daciifiya xadiidka ayb dariiq kaluu leeyahay oo bayhaqi uu ku soo saaray sunanka laalakaai iyo daraqutni isagana laakaina soo saaray daaraqutnina uu nusuulka ku soo saaray dariiqaas waa isla xadiidka caaisho wey bayhaqi wuxuu yidhi fii hada alisnaadi bacdu man yujhal sanadkaa ay soo saareen qolyahaasi bayhaqi iyo laalakaai iyo daaraqutni iyo sanadkaa waxaa ku jira ragga qaarkii oon la garanayn kada fii maa qablahu xadiiskii ka horreeyana sidoo kale u ahaa buuli waida ndama axaduhumaa ila alaakhar ahada bacda alquwa buui labada xadiis markii laysu dumo waxoogaa xooguu qaadanayaa buui waxoogaa xooga wuxuu ka wadaa xadiidku waa xoogaysanaya dariiq dariiq marka loo yidhaahdo dariiq walba goonidiisu daciifu yahay laakiin xadiiska duruqdiisa marka laysu geeyo waxoogaa inuu xoogaystaa laga yaaba adiga muhimaddeenna hadda xadiiska dhammaystirnaantiisaasi waxbaa ku jira oo xadiidku wuxuu saxiix ku yahay lafdi kaleo uu ibnu maaja soo saaray oo yani waxa weeye sheekh albaani caleh raxmatullah saxiixada silsilada uu si fiican ugu takhriijiyey ninkii doonaya yani eh, xadiidka raqamkiisa kun hal boqol afartan iyo afar buu si fiican ugaga hadlay lafdiga uu halkaa ku taxiixiyey xadiidku sheekhuna waxa weeyaan ina allaha layatalicu fii leylati nisfi min shacbaan fayaqfiru lijamiici khalqihi ila limushrikin aw mushaaxin waa lafdi marka nusuul uusan ku jirin oo waxa weeyaan ilaahay wuxuu daalacanayaa habeenka shacbaan niskeeda ah wuxuu daalacanayaa khalqiga markaasuu khalqigoo dhan u dembi dhaafaya ilaa mid mushrigoo gaal ah iyo mushaaxin xiqdi uu qalbigiisa ku jira mooye lafdiga xadiidku saxiix buu ku yahay ilaa taqriiban siddeed mise toddoba saxaabi baa laga wariyaa oo uu sheekhu ka soo arooriyey bimajmuuci turuqihi buu ku saxiixiyey raqamkaasuuna ku saxiixinaya laakiin lafdiga ay ku jirto kelimada nusuul iyo soo degidda oo midkaynu rabna ah soo ma ilaynu waxaynu doonaynaa hadda sifatu nusuul baynu ka hadlaynaa soo ma lafdigaasi wuxuu ku yimid dariiqa caaisha wuu ku yimid oo hadda aan sheegnay in ay daciifiyeen yani waxa weeyaan bukhaari iyo sheikhulalbani ba labaduba ay daciifiyeen laakiin xadiidku yani soo degidda allah subxaanahu wa tacaala habeenka shacbaan niskeeda ah uu soo degayo duruq kaleetuu leeyahy shawaahid buu leeyahy shawaahiddiisaasuu isaguna saxiix ku noqonaya shawaahiddiisa waxaa ka mida maalan ruuxii u baahan ibn abi caasim iyo kayrkii baa soo saaray xadiidka koobaad iyo shaahidka koobaad waa xadiidu abubakr sidiiq oo wuxuu yidhi abubakr sidiiq nabiga ka warinaya yanzil allahu tabaaraka wa tacala leylata nisfi min shacbaan ila asamaai اddunya dariiqa abubakr sidiiq waxaa ku jira nin daciifa iyo nin majhuul ah kow sheekh albaanina wuxuu yidhi markuu macnaha waxa weeye assunna libni abi caasim yani waxa weeyaan yani tacliiqiisa wuxuu yidhi xadiidkaa markuu ka hadlayey xadiidun saxiixun wa isnaaduhu daciif xadiidka sanadkiisu waa daciif laakiin xadiidku waa saxiix buui xadiidka labaad shaahidka labaad ee u markhaati kacaya waa xadiidka abu muusa alashcari isagana ibn abi caasim iyo keyrkii baa soo saaray yanzilu rabbuna ila asamaa'i dunya leylata nisfi min shacbaan isagana sanadkiisa waxaa ku jira sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira ibnu lahiica iyo nin majhuul ah oo la yidhaahdo cabduraxmaan ibnu casrab labadaasaa ku jira kaana eh, sheekh albaani markuu ka hadlaya wuxuu yidhi xadiidun saxiixun isnaaduhu daciif meeqaan haynaa marka xadiidkii caaisha waan haynaa soo ma oo uu daciifiyey sheekh albaanina uu daciifiyey bukhaarina daciifiyey soo ma abuubakr sidiiq xadiidkiisana waan haynaa oo sheekhu uu xadiidka saxiixiyey sanadka haba daciifiyey xadiidka waxaan haynaa abu muusa alashcari sheekhu sanadkiisa waa daciifiyey laakiin xadiidka waa saxiixiyey xadiista markii laysu geeyo waxaa ka soo baxaysa soo degidda alla uu soo degayo laylata nisfi min shacbaan waa sugan yahay xadiid ahaan nusuulkaasi waa sugan yahay wuxuu ku sugayaa xadiidku bishawaahidihi min xadiidi caliy bni abi aalibna wuu soo arooray laakiin isaga uruqdiisa si fiican isaga uma dabagelin almuhim waxa weeye xadiidku waa isxoojinaya uruqdiisa waa isxoojinaysa waxaa sii xoojinayo iyadana shaahid ah xadiidkii mutawaatirkaayan soo marnay yanzilu allahu fii kulli leylatin soo maahayn fii kulli leyla soo maahayn leylata nisfi min shacbaan soo habeenadiin kuma jirto kullida cumuumkeeda sooma gelayso saas way macna kaasina shaahid buu u yahay saas daraaddeed baa alimaamu alcuqayli fii ducafaa'i alkabiir wuxuu yidhi hadalkaa hadda aan sheegaynay asagaasaa macnaha waxa weye iska leh wuxuu yidhi wa fi nnuzuuli fii leylati nisfi min shacbaan axaadiidu fiiha liin wاlriwaayatu fi الnuzuuli fi kuli laylatin axaadiidu haabitatun sixaax falaylaة الnisfi min shacbaan daakhilatun fiiha in shaa allahu soo ma jeed axaadiista ku soo aroortay soo degidda alle leylata nisfi min shacbaan inuu soo degayo wuxuu leeyahy axaadiis baa ku soo aroortay laakiin fiiha liin sileec baa ku jira buuri dacfi baa ku jira laakiin xadiiska habeen walba inuu soo degayo alle yaa waxay ku soo aroortay buu yidhi asaaniid iyo duruq sugan oo sixaax ah habeenkaa laylatu nisfi min shacbaanana waxay gudagelaysaa buu yidhi fii kulli leylanti intaasay ka mid taagelaysaa soo ma jeed warka murtidiisa isku soo ururi isku soo xoori warka isku soo ururiye xadiidka yanzil allahu fii kulli fii kulli yani waxa yanzil allahu fii leylati nisfi min shacbaan waa sugan yahay walow duruqdiisa mid walba maqaal iyo hadal ha ku jire laakiin bimajmuuci turuqihi buu xadiidku ku sugnaanaya oo ku asaxaya macnaha sidaas weyan waan midda macnaha ay tilmaamayaan yani waxa weeyaan ay culimmada xadiidku tilmaamayaan wey macnaha ayib warawad caaishatu caaisha waxay warisay radia allahu canha can inabiy nabiga waxay ka warinaysa sal lay slam qaala inuu yidhi yanzilu allahu alla waa soo degaya tacaala korhaye fi nisfi min shacbaan ila asamaa'i dunyaa buu u soo degayaa leylan ilaa aakhiri nahaari min alhad waxaan mutaabaca loo haynin ma taqaanaan idinku waaa waxaan dariiqyo xoojiyo loo haynin leylan garannay soo ma laakiin ilaa aakhiri nahaari min alhad ilaa maalinta soo socotee habeenkaa maalinka ka dambeeya aakhirkiisa laga gaadho ilaa intaas horta looma hayo iyada wax xoojiya lama hayo ilan wixii xadiiskii isagoo hal xadiisa baa qaarna waxaa loo helayaa shawaahid qaarna shawaahid loo waayaya intii shawaahid loo helana way sugnaanaysaa intii shawaahid loo waayana daciif bay noqonaysaa soo maa marka ilaa aakhiri الnahaari min alhadi shawaahid ma leh bal qabsada waa daciif ayib fayuctiqu min الnaari bicadadi shacri maczi kalbin intaasay xadiiska kale kuso aroortay wayaktubu اlxaaja wayunzilu arزaaqa الsana walaa yatruku axada ila gafara lahu intaasi wayaktubu alxaaja wayunzilu arsaaqa asanati iyadana shaahid ma leh yakfiru lijamiici khalqihi ilaa mushrikan aw qaatica raxm aw caaqan aw mushaaxinan intaasina shawaahid bay leedahay waa way suganta soo ma artaan xadiidka marka waa kala qaadnay qaar sugan oo shawaahid shawaahidle iyo qaar aan shawaahid lahayn intan ugu dambaysa oo dembi dhaafka ku saabsan shawaahid bay leedahay waa sugan yahay isagu waana middaa uu kaga hadlay sheekh albaani silsilada kaga hadlay saxiixada yani nambarkaan sheegnay kun hal boqol afartan iyo afar buu kaga hadlay ayib qaybta hore oo ilaahay nusuulkiisa ku saabsanna waxaynu nidhi ayaduna shawaahid bay leedahay oo iyaduna waa suganta laakiin inta u dhaxaysa oo ilaa aakhiri nahaari min alhad iyo wayaktubu alxaaja wayunzilu arsaaqa sana intaa shawaahid looma hayo wabittaali intaasi dacfigay ku baaqi ahaanaysaayo intaasi intii shawaahid looga helayo wax xoojiya iyadu waa daciif baan dhahaynaa macnaha ayb qaala imamku wuxuu uhi akhbaranaa abu aahir ibnu khusayma qaala wuxuu uhi amba'anaa jaddii awowgay baa noo warramay buu yidhi hada bilahi towfiiq wsala allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala alih w saxbi wslm xadiidka nuzuulka laga dhammaan maayo insha allahu tacala laakiin eh, waxba degdegi mayno dariiq walba waxaan isku daynaa insha allahu tacala maxaa sugan maxaan sugnay inaan isdul taagno wabilahi towfiiq